wman tabicahum biisaan ilaa ywm اddiin ama bacd aan ku soo jirnay kitaabu towxiid aladii huwa xaq llahi cala alcabiid baabu lkhawfi min ashirki ayaan soo gaarnay baabu lkhawfi aadaakanu baabulkhawfi cabsidii baabkeedii weeye min ashirki shirkiga laga cabsado qofka inuu shirkiga ka baqo ayuu baabkaanu ka hadlaa culayskiisa qofka muslimka markuu dareemo wuu ka baqaya qofka ilaahay aqira rumaysan shirkiga marka uu dareemo culayskiisa iyo qatartiisa aad ayuu uga baqaa waana ka walwalaa shirki qofaan ka baqinu waa qofan fahmin waa qofan culayskiisa iyo qatartiisa fahmin iyo wa qowlullaahi allah hadalkiisa tacaala allah waa sarreeyaa ilaah uu yidhi in allaha allah laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi in loo shariig yeelo wayakfiru waa dhaafaa maa duuna daalika shirki wixii ka sokeeyo ka yar liman qofuu u dhaafaa yashaau ilaah uu doono ina allaaha allah laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi in wax lala wadaajiyo oo cid kale la garab dhigo ilaahay ma dhaafo wayakfiru ilaah waa dhaafaa maa duuna daalika shirki wixii ka sokeeyo ka yar liman yashaau qof alla qofku asagu doonu u dhaafaa aayaddan allah subxaana wa tacaala wuxuu noogu sheegay shirki qofka ku dhaca ilaahay uma dhaafo ma dhici karta ilaahay inuu dhaafo ee waa ku abaalmarinaa cadaaba ilaahay ku abaalmarina cadaaba ilaahay ku abaalmarina waxaa loola jeedaa qofka shirkiga ku dhinta saasaa loola jeedaa saas darteed xaafid ibnu kaiir markuu fasir waa kii yidhi ey laa yakfiru licabdin laqiyahu wahuwa mushrik ilaahay uma dhaafo addoon ilaahay la kulmay isagoo mushrik ah marka waxaa loola jeedaa qofka shirkiga ku dhinta ee qofka haddii uu ka toobad keeno dembi aan ilaahay ka aqbalayn lama arko toobadiisa dembi la yidhaahdo dembigaas qofka gala toobad ma leh islaamka ma sheegi dembi kastoo qofku galay hadduu ilaahay u toobad keeno ilaahay toobadda waa ka aqbala ilaahay waa ka aqbala marka ilaahay ma dhaafo marka lagu leeya waa qofka dhinta oo ilaahay la kulma isagoon toobad keenin sidaasaa laga hadla ee waxaa dareemaydaa ee muslimiinta in badanoo ka mid ah khaasatan saxaabada marka horeto mushrikiinay ahaay waa soo islaameen waa soo islaameen marka qofka hadduu ka toobad keeno dembi aan ilaahay dhaafin ma jiro ma jiro taasna waxaa ilaahay ku sheegay suuratu zumar qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica aayaddaas ilaah wuxuu leeyahay war addoommadayda xadgudbeenoo naxariista allaha ka quusanina ilaahay dunuubtoo dhan waa dhaafa dembi aan ilaahay dhaafin ma leh aayaddanna waa kala qaatay oo waxaa ilaah leeyahay shirki sinna ilaahay uma wixii ka yarna qofkuu doonana alla waa u dhaafa doonana ilahay waa ku ciqaaba labada aayadood waxaa lagu jamcinaa aayaddaas waxay sheegaydaa limantaaba qul yaa cibaadiy aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah naxariista ka quusanina in allaha yakfiru dunuuba jamiican liman taaba qofka ka toobad keena ilaahay dunuubtoo dhan waa u dhaafa aayaddaas sidaasay ka hadleen waxay ka hadlaydaa liman maata qofka dhinta biduuni tawba qofkaas aan toobad keenin dunuubtiisa waa la kala qaada haduu shirki yahay ma dhici karta ilahay inuu dhaafa naaruu leeyah qofkaas waa aqiiqo waa xaqiiqo hadii uusan ahayn shirki oo uu ka yar yahay fiiri wayakfiru maa duna daalik duunada waa wax ka sokeeya ka yar ah, wax ka sokeeya markaan leenaha maxaan ka ixtiraasaynaa waxaan ka ixtiraasaynaa kufrigii oo mushrik waxa la dhaha qof allahna cibaado u samaynaa ilaahay qayrkiisna cibaado u samaynaa mushrigaa la yidhahda laakiin waxaaba jirada kaafir aan xataa asagu allah iyo qayrkiis midna caabuday waaba kaafir jaaxid hadduu rabo cibaadoo aan ogolayn dhagax xata in la caabuda waa caabule allah in la caabuda waa caabule cibaadada lama ogolu waa gaal shuuci kaas marka waa ka sii gaalnimo alagyahay shirkigii ma la dhaafayo wixii shirkiga ka sokeeya oo shirkiga ka yar fa huwa taxta mashiiat illaah ilaahay doonistiisuu ku sugan yahay hadduu doono ilaahay raxmadiisa ugu dhaafaa qofka hadduu doonona ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala waa ku abaalmarina cadaaladiisa oo inta la cadaabo ayuu kuna waarin hadduu shirkigu uu yahay akbar hadduu abar yahay inta la cadaabo kuna waarin qofku hadduu dembigu shirki abar yahay laakiin wixii shirki ka yar qofkuu doono ilaahay raxmadiisa ugu dhaafa qofkuu doonana ilaahay cadaaladiisu inta ku ciqaabo oo dembigii laga dahiro a ah, inta laga soo bixiya jannada la keena marba hadduusan shirki ku dhiman waa labaa jannada in la keena ama horay ha ka galo oo ilaahay iska cafiyo ama gadaal ha ka galeen waa sidaas wey marka waa shirkiga dunuubta waxa ugu qatarsan wey waxa ugu khatirsan wey alcilmigu waxay isku khilaafeen shirkiga laleeyahay allah ma dhaafo ma shirki dhan ah oo ma mulaqa ma caam ah mase waa khaasa waa midka abarka ilaa aayadda fiiri lafdigeeda haddaad fiirido shirkiga ilaah leeyahay ma dhaafo waa caam lafdiga aayadda halkaan fiiri in allaha laa yakfiru an yushraka ficil mudaaric oo an masteriyaa la gelshay mastera laga dhalani soo soo qadar in allaha laa yakfiru ishraakan ishraakan maxay noqota marka nakira fii siyaaqi nafyi sooma noqon sidaasuu noqona nakira fii siyaaqi nafyi taxum shirki ilaahay ma dhaafo ha kala qaadine ha yaraado ha marka la yidhaha waa caam shirkiga abarka iyo asqarka farqiga udhaxayna xumuya abar iyo asqar maxaa udhaxayna farqiya maxayse tahay waxa ka dhaxeeya waxaa ka dhaxaynaya inaan qofka ku dhintay loo dhaafina cadaabkuu tago farqiga u dhaxaynaa wuxuu noqonaa shirkiga asqarka qofka ku dhintay naar waarima waa laga soo goyn markaasaa kadib jannada la intaas farqiga udhexeeya uu noqonay oo ka mid ah furuuqda shirkiga akbarka iyo asqarka furuuqda udhexda waxaa ka ah shirkiga akbarka qofka ku dhaca islaamka waa uga baxa laakiin asqarka ugama baxo shirkiga oo akbarka qofka ku dhinta naartu ku waaraa laakiin askarka naarta kuma waaro kuma waaro kuma waaro hadduuba galo nacuudu bilahi min annaar marka taas way isku khilaafeen ahlucilmi qaala muanifu musanifku wuxuu uhi raximah llah qaala musanif raxima llahu tacaala wa qaala alkhaliil nabiyullaahi ibraahim wuxuu yidhi khaliil raxmaan khaliil raxmaan calayhi wajnubnii allow iga foge wabaniya caruurtaydana allow ka foge an nacbuda inaan caabudno alasnaama sanamyaalka ilaahu aniga iyo caruurtayda inaan sanamyaalka caabudno naga foge nabiyulaahi ibraahim waa nabi ilaahay nabiyulaahi ibraahim waa rasuul rususha ilaahay ka mid ah. nabiyulaahi ibraahim shanta rususha ugu fadliga badan oo ululcasmigaahu ka midi ah. nabiyulaahi ibraahim anta ululcasmigaah eh, labada ugu fadliga badan mid kamida wey ilaa ululcasmiga waxa ugu fadli badan nabi maxamed nabi ibraahim nabiyullaahi ibraahim nebi muxamed waa nabiga ku xiga xagga fadiilada isagoo heerkaas ilaah gaadhsiiyey haddana wuxuu ka baqaa shirki ilaahay buu ka tuubaa oo leeyahay allow shirkiga iga ilaali nebi maxamedna saasuu ilahay uga tuugi jira haddaba nebi ibraahim hadduu nabi maxamed ilaahay ka magangeli jiray qofka yidhaahda ka waran anuu shirki ka baqi ma waa jaahil aan shirki oqon qofkaas qofkaas waa jaahil aan shirki oqoon ibraahimu taymi wuxuu dhihi jiray ee aimadii salafka ka mid ahaa dhintay sagaashan iyo labo markay ahayd hijriyada waa taabici wuxuu jiray waman yamanu balaa'a bacda ibraahim balaayadaas oo shirkiga ah yaa aamin ka noqonaa nebi ibraahim ka gadaal dii nebi ibraahim ka baqay bal qofka ka aamin noqonao ka dambeeya waa qofkee dad badan maanta oo muslimiin ah waxaa dhacda weligood inaysan ilaahay shirki ka magan gelin oysan marnaba isdhin ama shirki ku dhacdaa qofkuna haddiiba shirki uusan ka baqin inuu ku dhaco ayay u dhowdahayba Ah, inuusan kaba badbaadin maxaa yeelay shirki kama bao ilaa qof gartay atartiisa maahani nifaaq kama bao ilaa qof katartiisa gartay maahani kamana badbaado qofaan ka bain oon ka cararin nebi ibraahimaan ka baqaye oo asaga iyo caruurtiisiiba ilaahay ka magangelina nebi ibraahim wuxuu yidhi waa junubnii ilaahayow aniga wabaniya baniya laba macnay ku fasireen culammadu baniya ilaah wiilashayda ilaa laba wiilu dhalay nebi ibraahim waladu sulbiga wax caruura labuu dhalay waa ismaaciil iyo isxaaq labadooda laba nabi ahaay ahlcilmiga gabalna waxay yidhahdeen wabaniya caruurtaydao dhan ula jeeda oo waa maxay macnaha wax alla wixii ka farcamay weeye ilaa qiyaam saac laga gaaro haddii la yidhaahdo baniya wiilashiisu ula ducadiisi waa la aqbalay labadoodii laba nabiyaaba all ka dhig haddii la yidhaahdo wax alla wixii ka farcamay ee qurayshoo dhan asaga ka farcantay markaas waxay noqonaysaa baryadiisii qayb kamid mid ah loo aqbalayo haddee wixii nabi ka dambeeyey isagaa laga soo saaray in badanoo muwaxidiina waa laga soo saaray gabalna looma aqbalin sidii nebi muxamedba sal allahu calayh wasalam uu ilaahay uga baryey ilaahay ummadiisa inuusan isku dirin waana laga diiday nabigu waa laga diiday waa laysku saldhida ayagaa laysku saldhida ummadda muslimka waxaa dhici karta nabiga inuu ta ilaahay aan laga aqbalin way dhacda ta baryo in laga aqbalana waa badantay marar badanay dhac marka nebi ibraahim haddii lagu fasiro wabaniya wiilashii uu dhalay oo waladu sulbigaa baryadiisi waa la aqbalay laba nabiyaaba laga dhigo hadii la yidhaha duriyadiisi dhan lagu fasirana waxay noqonaydaa gabal aan la aqbalin gabalna waa laga aqbal ay dhadeen culmmadu ma usan dhihin allow aanan sanab caabudin anigi wiilashaydu ee ducadiis waa ka xeel dheerta ilaahu naga foge uy oo aniga iyo wiilashaydana meelna gee sanab caabuduna dhinac kale alla waa namba iskuba dhawaanba ilah waa namba usoo dhawaan wa filxadiii xadiidka waxaa ku sugan akhwafu maa shayga loogu cabsi badan yaho akhaafu calaykum korkiina uga cabsanaa ashirku aqar waa shirkiga shirkiga weynka yar fa su-ila nabiga waa la weydiiyey canhu shirkiga asqarkaa faqaala wuxuu nabigu yidhi ariya waa istususka wa fi lxadiii xadiidka waxaa ku sugan akhwafu maa shayga loogu cabsi badan yahay oo akhaafu calaykum korkiina aan cabsanaa ashirku aqar waa shirkiga midka weynka yar waxa culummadu lama yidhaahdo shirkiga yar gaalnimada yar shirkigu ma yaroo xataa midka asqarkaah kabaairta waaweynu ka mid ee saqaairta ka mid maaha laakiin waxaa loola wuxuu ka yaryahay midka kale marka la fiiriyo kaasuu ka yaryahy kaasuu ka yaryahy kaasuu ka yaryahy oo maalan waxay culammadu ku miisaaliyaan haddii lagu yidhahda laba odayoo duqowday mid boqol iyo shanuu jira midna boqol iyo labaatan markaasaa la yidhi hebel waa uu ka yaryahay hebel midkii boqol iyo labada jiray alaleda midkaas boqol iyo labaatanka jira waa ka yari ma waxaa loola jeedaa kan waa yarya loolama jeedo laakiin waxaa loola jeeda marka un kaas la fiiriyo uu ka yari intaasaa loola jeeda shirki asqara macnaheedu maaha dembi yar maaha dunuubta kabaairtahu ka mid ee macnaheedu wuxuu yahay kan kaloo islaamka looga baxa ayuu ka yari kaas ila islaamka looga baxa naartana waa lagula waana kan islaamkana loogama baxo naartana lagulama waano nacuudu bilahi min annaar awafu maa shayga loogu cabsi badayao aqaafu calaykum aan idinkaga cabsanaa ashirku aqar waa shirkiga yar fasuila waa la weydiiyey canhu nabiga fasuila nabigaa la weydiiyey canhu can shirki aqar wey fasuila nabigaa la weydiiyey canhu can shirki اaqar faqaala nabigu wuxuu yidhi ariyaa waa istususka shirka asqara waxaa ka mid ah istususka istususka marka oo dhan maahan istususka loola jeedaa wuxuu yahay cibaadadan asalkeedii qofkan wuxuu u samaynaya allah markaasaa kadib qalbigiisa waxaa soo gelaya dadka inuu ismaqashiyo tusaale wuu tukanayey salaadan allah u tukanayay salaadii markuu xirtay aad dad yimaadeen markaasuu xoogaa qurxiyo rukuucdii beereeyo sujuuddii beereeyey si dadku ay u yidhahdaan salaadiisu waa qurxoonta kaas way riyaaga asqarka laakiin salaada dhanba hadduusan u tukayn dadka maahana wax kale waa gaalnimadii weeye waa tii munaafiqiinta ah. waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala yuraauna naas walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila taas waa gaalnimadii weyneed salaadaba markuu xidhana u tukanaysila hal u yihahdo waa muslim tukada ee usanba aaminsanayn waajibnimadeeda kaas waa midka weyn ee riyaaga la sheegayo lagu leeyaha waa shirka asqara cibaadada asalkeedii allahu qofkaan u samayna laakiin dhexay ka soo gasho sadaqu la baxay ilaahay dartiis inuu baxshuu go'aansaday markuu qayb bixiyey ah shaydaan qalbiga uga tuuray dadku waxay leeyihiin sadaqo badana ninkaan kaasuu siis wadaa weli ah. qofkaanu jihaadi ku jira galadiiu birta saaray ilaahay dartiisu u soo istaaga markii hore iyo laa ilaha illa allahu kor ha noqod markay birti ka qoyday gaalkii uu kala rogay dagaalkii oo wacdar dhigay isagoo isla balgeesinimadaada maanta ummaddu ha arkeen waxaad dhigtay marka fiiri cibaadada asalkeedi yuu samaynaayey allah laakiin cibaadada dhexdeediya shaydaanku waxaan ku riday kaas way shirkiga asqarkaa cibaadada burinteeda shirkiga asqarkaa hadduu galo qofka acmaashiisoo dhan ma buriyo laakiin camalka uu dhex galay inuu buriyaa la arkaa qofka shirki laakiin shirkiga abarka dhammaan wax alla wixii acmaalaha o dhan uu kaa burina asqarka laakiin camalka uu ku dhex jiro kaasaa la kala qaadaa weliba kaasuu qaybna burina qaybna uusan burinayn waxaa la leeyahay cibaadada asalkeeda inuu ilaahay u samaynayo iyo inuusan ilaahay u samaynaynaa loo kala qaadaa asalkeedaba hadduu dadka isku tusayo ma ansaxayo weliba waxaa weysada ibnu rajab xadiidka ugu horaya arbaciinka markuu sharxa jaamic culuum alxikam uu ku sheegaya mana dhici karto salaada asalka salaada faradka asalkeeda inuu u sameeyo waxa weyn dadka dhex ma dhici karto isagoo muumin ah ma dhici karto ee salaada faradka asalkeeda hadduu dad tukana muslim waa nifaaqi akbarka waa gaalnimadii weyn ah, ma dhici karto ma dhici karto laakiin salaad sunna iyaa dhici karta oo kale inuu dadka dartood u bilaababa haddii marka oo awsag sunno maba tukan jirin faradkuu ridi jir faradka markuu tukaday aa dadkiiba sunno wada istaagu arkay meesha kaasuu yidhi maxaa kaa reebay dadku aba luga yaabin laba ragcoo sunnaha u istaago kama ansaxayda waa ka burtay taas maxaa asalkeedaabaa isusus ku dhisan waa mid midda labaad salaadan asalkeeda ilaahay u tukanay u bilaaba meel dhexe markuu maraya shaydaan soo weeraru qalbiga uga riday dadku ha ku arkeen markaasuu xoogaa qurxiyey labaa loo kala qaadaa qofkaas marka shaydaanku ku rido inuu dareemo cadowgan oo iska difaaco isla markiiba qalbigiisa uu ku soo celiyo ikhlaas kama burin cibaadadaas waa u ansaxayda waa u ansaxayda nuuca labaadna waxay tahay markii shaydaanku qalbiga uga riday istususka iyo ismaqashiinta waa ku sii socda oo kusii socda qalbigu usii furay taas cibaadada laba loo kala qaaba cibaado awalkeeda iyo caaqilkeedu isku xihan yihiin oo awalka iyo caaqilka aysan dhici karin qaybunto ansaxdo qaybu inay burto sida salaadoo kale sida soonka oo kale iyo cibaado awalkii caaqilku aysan isku xirnayn sida sadaqada sida jihaadka oo kale cibaadada awalka iyo caaqilku isku xihan yihiin sida salaadoo kale marka shaydaanku uu ku soo tuuro isususka hadduu qalbiga sii furo iska difaaci diido iyadana ka bure alaadaas waa bure laakiin cibaadada aan isku xirnayn maala boqol kunuu sadaqaysan rabi ilaah dartiis inuu sadaqaystuu go-aansado konton maruu marsiinaa aa shaydaanku qalbiga uga riday dadku ha yidhahdeen sadaqa badana kontonkii kale saasuu ku baxsha isagoo qalbiga uga jirta kontonkii dambaa ka bura kontonki hore waa u jira jihaaduu ku jiray tawxiidku kor ha noqdo uu u gala cadowgii maruu naafeeyey oo meel dhexe shaydaanku qalbiga uga tuulay geesinimadaada horta ha la arko wacdara cusub soo bandhigay oo dagaalkii kala rogay oo tan u dhigay oo tan u dhigay oo tii hore mid ka daran u geysta cadowga intaas dambe waxba kama jiraan haynu iska celiyaa la raba qalbiga markuu ka dareemo uu ka ceshado soo meeshaas dambe haddii lagu dilo waa qatar duu ah, ku tago meeshaas dambe waa qatar wax alla waxaas dambena uma jiraan marka xagga burintana saasaa loo kala qaadaa sidaas aa loo kala qaadaa xagga burinta وعن بن مسعوuد رضي الله عنه أن رsuuل الh rasuulka ilaahi sلى الله عليه وaسلم qaaل wuxuu yidhi maن maata qof all wlxaal huwa isagu yadcuu uu caabudaa lilaahi allah xaal u sugnaaday midan mid la mid ah dakhala naara naartuu galaa rawaahu bukhaari ayaa xadiidka wariyey wa can ibni mascuudin radia allaahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala اllahu calayh wasalam qaala rasuulka wuxuu yidhi man maata qof alla qofkii dhinta wlxaal huwa uu tuugaa uu caabudaa lilaahi allah aal sugnaaday middan mid la mid ah midka waa nadiirka waa shabiiha mid ilaahay uu ku shabahaa hmm? min duunilahi muu idin dhigaa ha lafdiga bukhaarigaba sidaasaa ku taallaba bukhaariga sidaasaaba ku taalla waxaa bukhaariga ku taalla cabdullahi mascuud wuxuu yidhi qaala nebigu nebigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam kelimatan kelimadaa nabigu yidhi wa qultu ukraa anuguna mid kalaan idhi saasuu yhi cabdullahi bn mascuud saasta bukhaariga ku taala nabiga kelimad ayuu yidhi aniguna mid kalaan idhi wuxuu yidhi nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam man maanta qofkii min duunilaahi alla ka sokay middan ey shabiihan mid ilaahay shabaha halkee looga shabihin wuxuu uga shabihin xagga cabsida uu ka cabsaa usleeya haddii aad tuugi diiddo ama musiiba kaaga timan xagga rajada wuxuu isleeyaha haddaad aad tuugto waxbuu danahaaga ka qabana waxaa looga shabihin xagga tacdiimka iyo weynaynta waxaa looga shabihin xagga jacaylka dhinacaas wey dhinacaasaana ka dhici jiray shirkigu ee kama dhici jirin xagga rububiyada inuu wax abuuro inuu wax risaaqo taas mushrikiintuba ma aaminsanayn ee meesha khatartaa ah ee in looga shabaha ay dhacdo marar badan waa in sida ilaahay oo kale loo jeclaado shay sida ilaahay oo kale looga boqo sida ilaahay oo kale loo rajeeyo sida ilaahay oo kale loo jeclaado kaas weeye qofka marka dhinta asagoo ilaahay qayrkiis tuugaya mid ilaahay lagu shabahay dakala naara naartuu galaa nabigu sidaasuu yidhi sal اlahu alay waslm cabdulahi mascuud wuxuu yihi waqultu ana aniguna waxaan man maata wa huwa laa yadcuu lilaahi nidan dakhala اljanna qofkii dhinta isagoon ilaahay cid uu ku shabahay tuugaynoo caabudayn jannada allugala macnaha waa xadiidka hore mafhuumulmukhaalafadiisa anaa idhi mar hadduu sidaan yidhi saasaan ka fahmayu sidaana ka fahmay wy waana aiix xadii isagoo sidaas xadii aaba noo imaana manihiisa xadii manihiisu sidaas yahay aaba noo soo socdaba waana walimuslimiin muslim waxaa u sugnaaday can jaabir jaabir ibni cabdilaahi bni camar ibni xaraam jaabir ibnu cabdilaahi bni camar ibni xaraam alansaariy saxaabi jaliil ah ayuu ahaa magaalada madiinuu ku dhintay toddobaatan hijriyadu markay dhaaftay isagoo afartan iyo afartan isagoo sagaashan iyo afar sano jira sagaashan iyo afar sano isagoo jira oo indhabeelay ayuu dhintay raximahu llah wa radia allaahu tacaala canh jaabir bni cabdillaah walimuslimin waxaa u sugnaaday can jaabirin radia allaahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala اllahu calayhi wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi man laiyalaaha qofki ilaahay la kulma manaa waa qofkii dhinta man laqiyalaaha qofki ilaahay la kulma laa yushriku bihi xaaluusan la wadaajinayn shay-an shayna dakhala aljannata jannaduu gala qofkii ilaahay la kulma isagoon ilaahay cidna wax ugu darayn oo muwaxid ah eh, jannada alluu gala waa hadalka cabdullahi mascuud uu dhahay so la macno maaha waman laqiyahu qofka ilaahay la kulmoo dhinta yushriku bihi xaalu la wadaajina hayan shay-an waa nakira fii siyaaqi shardi tacum waa nakira fii siyaaqi shardi shardiga ka horeeya waman laqiyahu qof alla qofka ilaahay la kulma yushriku bihi shay-an xaalu ilaahay cid garab wado daakhala naara naarta alluu gala alliya awliye allah alliya awoowo alliya sheekh cabdulqaadirow adoola haddaad dhimato waa Ah. allah isagoo garab wada cid kale qofka dhintaa naartuu galaa nabi maxamed aa yidhi sal nabi maxamed aa yidhi sal اlahu alay waslm xadiikan imaam muslim saxiixiisa ku wariyey imaam nawowi raximah اllah wuxuu yidhi sharxa muslimka xadiidka ila aad u cadaan badan yaha soo maaha waa hal xadiid fiiriya laakiin macnihiisu u weynyahay qof alla qofka ilaahay la kulma asagoo shirki ku jiro ilaahay cid garab wadana naartuu gala sharaxaanu saaray marka wuxuu yidhi amaa dukhuulu lmushriki naara fa huwa calaa cumuumi mushrig qofkii ah ee dhintaa naartuu galaa waa caam kala qaad ma leh hal mushrig oo la soo reebaa oo laleeyahay naar gelimaa ma jiro ma jiro marba hadduu mushrig yahay naartuu galaa axaadiistu waxay caddayday qofka ahlu fatrada ah nabigii hore waa ka dembeeyey nabi dambena sooma gaarin ayadoo wax tawxiid sheegaya la aragu isagu noolaa weligiis ma maqal alla kaliya hala caabud waa dhintay qofkaas waxaa la ihahdaa ahlu fatra dhagoolkiia lamida ah, waxbaba ma maqlaba wax uu maqlaayo lama ah isagoo saqiir ah aabbihiisi hooyadiisna mushrikiin ahaayeenu iska saqiira dadka nuucaas ee wax tawxiid iyo shirki u kala sheega aan arag aakhira markay tagaan waa la imtixaana ayaga ilaahi weynaa subxaanau wa tacaala marka la hortagay leeyihin ilaahayow annaga waxba ma anaan maqal waxna nabama sheegin kaasuu leeyahay may addeeci lahaydan haddaan rasuul inii soo dira haa waa ku addeeci lahayn ay leeyihi markaasuu leeyahay haddeer aan in amray addeeca gala naartan gala qofkii ilaahay markaas adeecoo ku dhaqaaqa jannay u noqona jannadu hore ka tega kii ilaahay ow naar waa midaan ka soo cabtay mana gelaye ilaahu iga daana naarta hore loogu tuura maxaa yal rabbulcaalamiin isagoo hortaagan wax diida ma rasuulu ka yeeli laha kaas ma ka yeedheen marka laakiin qof inta diin loo sheegay diiday tawxiid ee dhintay shirkigaas ku dhintay naartu gelayaa waa la hubaa kaas waa saas fayadkulu waa waa gelaa wayukhalladu fiiha waa lagu waarina waa shirkiga abarka fiiriya meeshaan marka mushriga laleeyahay naartuu gela waana ku waaraa ma qofka asagu aaminsan inuusan muslim ahayna mise waa ku jira midka muslimnimada sheegana oo shirkiga dhex booda bal fiiriya hadalkan imaam nawowi raximahullah hadalkan bal fiiriya mushriga naartuu gelaa markuu leeyahay ma wuxuu la jeedaa qof aan asagu islaamnimada sheegeyn oo yahuud ah ama kirishtaan ah ama sanab iska caabudo iska ag fadhiya mase waa qof alla qofkii xurunkan ku xaqiiqooba shirkiga waa qof alla qofka shirkigu ku xaqiiqooba ama yahuudnimo ha sheegto ama islaamnimo ha sheegto waa isku mid fiiriya meesha wuxuu yidhi walaa farqa wax farqiya ma ahaan fiihi mushriga bayna alkitaabiyi midka ahlu kitaabka yahuudiya nasaaraa alyahuudiyi waanasraaniy iyo wa bayna cabadati lawhaani kuwa sanabyaalka caabuda iyo wasair saa'iri lkafarati gaalada intooda kale wax farqiya uma dhexeeyo o walaa farqa wax farqiya uma ahli cinda ahlilxaqi culummada ahluxaqa agtooda baynalkaafiri gaalka cinaadan madax adayga u gaaloobay iyo waqayrihi gaalka kale sida gaalka jaahilkaah oo kale iyo gaal isagoo xaqa og waa isku mid walaa fara wax fariya ma ahaanin bayna man khaalafa qofka khilaafa milata islaami diinta islaamka oo aan sheegan islaamnimo yahuudnimuu sheegana ama kirishtaannimuu sheegana ama buudiyuu sheegana diinkabuuba sheegana o iyo wa bayna man qof intasaba u nisbo sheegtay ilayhaa islaamnimada ilayhaa ilaa milati islaam milatulislaam qofka sheeganale muslimaana uma xukima la xukmiyo bikufri gaalnimadiisa muslimnimuu sheegana laakiin culummadii ahluxaqa ahaa waxay xukmiyeen kaafir inuu yahay qofkan laakiin asagu sheegan maa gaalnimo islaamnimu sheegana kaas iyo midkan islaamnimo sheegay waa isku mid wuxuu yidhi bijahdii xaq uu diiday a loogu xugmiyey gaalnimada iyo wakayri daalika wax kale waa isku mid mushrik dhintay amaa dukuulu man maata kayra mushrikin aljanna laakiin qofkaan mushrig ahayn jannaduu gelaa fa huwa maqduucun lahu bihi waa la goyna waa la qacina waa la hubaa qof kastoo iimaan ku dhintay annadu gela jannadu gela laakiin in lam yakun saaxiba kabiiratin maata musiran calayha dakhala aljannata awalan dembi kabiiraa hadduusan ahayn qof ku sugan oo asagoo daa'imayoon ka toobadkeenay ku dhintay wain kaana saaxiba kabiiratin hadduu laakiin qof dembi kabiira u saaxiiba uu yahay qofkaasoo maata dhintay musiran isagoo daa'ima calayha kabiiradii musiran waxaa loola jeedaa kama toobadkeenin fa huwa taxta almashiica doonista alluu ku hoos jiraa fain cufiya canhu haddii la cafiyo dakhala aljannata jannadu gala awalan marka ugu horayda wain cudiba haddii la cadaabana fi naari wain cudiba haddii la cadaabo qofkaas muslimkaa fi naari naarta lagu cadaabo uma maya waxaa tira wailaa cudiba wailaa cudiba waa la cadaabaa fi naari naarta lagu cadaabaa uma ukhrija min anaari naarta waa laga soo bixinaa wa udkhila aljannata jannada la gelina marka labadaas buu noqon karaa qofka tawxiidka ku dhinto hadduusan dembi kabiiraaba ku dhimanba jannadu tega dembi kabiira isagoo ku jira hadduu dhinto oon ka toobad keeninna hadduu ilaahay doonana inta cafiyo hore jannada ka geyna haduu doonana inta soo cadaabo oo ka soo jaro dunuubta ayuu markaas kadib jannada gadaal ka geyna waa la in janna maalkiisa tahay qofkaas waa la in jannadu ay maalkiisa iyo meeshuu ku dambaynaa tahay waa la hubaa fiihi filbaabi baabka masaa'ilu masalooyinaa ku sugan alu ilaa masalada ugu horaydaa alkhawfu waa in laga baqo min ashirki shirkiga shirkiga in laga boqo qof walba waa inuu shirki ka boqo maxaa yeelay dembi aan ilaahayba dhaafayn wax la qatar eg lama arko nabiyullaahi ibraahiimaa ka baqay oo ilaahay ka magan galay ahaniyatu masalada labaydaa arriyaau istususku min ashirki shirkiguu ka mid yahay shirkiguu ka mid yahay ahaaliatu masalada saddexaydaa annahu istususku uu ka yahay akhwafu maa akhaafu calaykum ashirku asqaru nabigu yidhi sal allahu calay waslm markii la weydiiyeyna ariyaa uu ku fasiray araabicatu masalada afrayda annahu shirkiga asqarkaa ama riyaaga iyo istususka annahu riyaaga akhwafu maa waa shayga loogu cabsi badan yahay oo yukhaafu minhu looga cabsado cala saalixiina dadka saalixiinta saalixiinta looga cabsadaa halkuu ka qaatay saalixiinta in looga cabsado nabigu sal اllahu calayh wasalam markuu lahaa akhwafu maa akhaafu calaykum ashirku اlasqar yuu la khidaabay nabigu saxaabaduu la khidaabay oo dadkii ugu fadliga badnaa saalixiinta ah bacda alambiya ayagaasuu la idan shirkiga asqarkaa saalixiinta ugu qatarsan maxaa dadka kale takawayuba shaydaanku iskaga ridanaaba dadka kale laakiin kuwaan saalixiintaahe shirkiga abarka ka cararay ka hari ma dhihi maayo shirkiga abarka hadday ka carareen way ga badbaadeen dhihi ma bayn ma baynayo hadduu midkii weynaa la waayey oo dabinkii weynaa ay ku dhici diideen dabinka yaruu u dhiga inuu cibaadadii ayagoo samaynaya ka dhex buriyo mid mid u buriyo hadduu dabinkii weynaa la waayo cibaadadoo dhan inay kaa burto inta ku dhacdo kula waayo kan yaru kula raadina sadaqaadkaaga iyo salaadaada iyo cibaadaadkaaga istusus inay iyagana noqdaan intaas qalbiga kaa gelina dadku ha ku ammaanin dadku maxay ku gooyeen markaad ilahay hor bal fiiri shaydaanka cadownimadiisa hadhow aakhir markaad hor tagtona waxaa kuu taala in alla ku yidhaahdo aniga cibaadadan waad ii samayn diidda cid kalaad istusayd ciddii kale abaalmarin ka raag ilaahayo waa qaawayi waxba ma hayaan aniga adaa ii kali diidi ii kali yeeli diiday ee naarta gal taasaa kuu taalla marka waxaad ogaataa dadkan marka qalbigu ku yidha istusus waxaad tidhaahdaa war dadku maxay ii qaban karaan haddii ilaahay i maxay iga karaan hadday alla i maxay ii karaan khalaas waa addoommo marka ayaga yaan qalbigaagu aadin marka alkhaamisa masalada shanaydaa qurbuljannati wanaar jannada iyo naartu say u dhow yihiin wey maxaa yeele fiiri hal xadiid aa nabigu ku kulmiyey sala allahu calay jannadu waa kuu dhowday shirki ka badbaad man laqiya allaha laa yushriku bihi shay-an dakhala aljanna qofka ilaahay la kulma asagoon u shariig yeelin janno waa gela say kuugu dhowdahay fiir maxaa shirki ku daba dhigay ah, maxaa ku daba dhigay shirkiga inaan ilaahay dhaafin waxyaalaha keenaya oo la fahmi kara waxaa ka mid ah dunuubta kaloo dhan qofka marka shaydaanku ku ridayo wuxuu tusaa waxyaala naftiisu rabto maala qof muslim uu dila ciil u qabaa ka caarsuule ah, ka caarsu ah tashafi aarsigaasu u dila shaydaanku halkaasu ka tusa zinada wuxuu ku ridaa nafta rabitaankeeda meeshaan ku shahwo gudule tuugada iyo khiyaanada maalka xaaraamta la cunaa wuxuu haddee nafta cunitaankii rabtaa dhammaan dunuubta kale shahwaa ku jirta wax naftu rabtaa ku jirta laakiin cibaadada allaalahaa inadta ka qaato aad shee cabdulqaadir sida ama shee uways ama shee cali maye danta adiga kugu jirta ma jirtaa layidhi wax yar oo adiga naftaada ugu jira keliya waa cudwaan ilaahay dhinaciisa aad ku xadgudbayda wax kale maaha qofkaas marka naxariis ma galo wax loo naxariista maaha kaas fiiri dunuubta kaloo dhan wax naftaa waxa weeyaan ay danka adkayda qofka hadduusan iimaan celiya lahayn oo xoog badan iimaanku hadduu xoogaa ka daciifo shaydaanku wuxuu leeya xoogaa ka dantaada ka gudo laakiin ilaahay xaqiisa inta qaadid cid kale sii adiga danta naftaada ugu jirta xayd ma jirto soo maa keliya waa un xadgudub oo xaqi ilahay aad iska ku xadgudubtay wey waa arrin khatara marka marka shirki qofka ka badbaada jannu gela jannadu waa dhowdaha marka sooma jeedin haye qofka shirki asagoo wada ilaahay la kulmana naaruu gela fiiri sida marka naartuna u dhowda kaliya shirki haddaad hal mar ku dhawaaqdo oodan ka toobadkaynin naar wa ishaydaan marka labaduba waa dhow yihiin nacuudu bilahi min annaar wa nasaluhu ljanna asaadisa masalada lixayda aljamcu waa jamcinta la jamciyey bayna qurbihima dhowaanshadooda fii xadiiin waaxidin hal xadiia lagu jamciyey ah, hal xadii alw man laqiya allah laa yushriku bihi shayan dakhala aljanna waman laqiya yushriku bihi shayan dakhala annaar hal xadiia lagu kulmiyey asaabica annahu shaniye man laqiyahu qofka ilaahay la yushriku bihi xaalu ilaahay garab wado oo wax ugu daraa shay-an shay dakhala naara naartuu galaa walow kaana qofkaas haba ka mid ahaado min acbadi naasi dadka ugu cibaado badan dadkoo dhan qofka ugu cibaado badan maalintii waa sooma habeenkii salaatuladu taagay ilaahayna cid kalu garab wadaa naar waa loo huba naar waa u cibaadada kale maxaa yeele maba ansaxaydaba maxay talan cibaado mar haddii shirki yimid shirkigaana baabi'ina shirkigaan aa baabi'ina alfaamilatu masalada sideedeyda almasalau alcadiima waa masalada weyn waa masalada weyn waa nabi ibraahim weydiisigiisa low linafsihi uu weydiistay welibaniihi wiilashiisii uu u weydiistay wiqaayata cibaadati alasnaam sanamyaalka la caabudidooda caabudidaas ilahay inuu ka ilaaliyo naftiisii wiilashiisa saas u weydiistay mas'alo weyn wuxuu leeyahay dadka badankooda kuma baraarugsana kuma baraarugsana kuma baraarugsana atarta shirkiga ataasixatu masalada sagaalayda ictibaaruhu nebi ibraahim waa ku cibro qaadashadiisa bixaalil akari dadka badankoodu ku cibro qaata halkuu ka qaatay aayadday aakhirka uga jirtay rabbi inahunna adlalna kaiira min annaas rabbiyow sanab la ilaahu naga fogee maxaa yeelay sanabyaalku dadka badankoodiiyay baadiyeeyeen marka wuxuu ku cibro qaatay akarunaas inay shirki ku dhiceen akaru naas inay shirki ku dhaceen alcaashiratu masalada tonnayda ah. fiihi baabka waxaa ku sugan tafsiiru laa ilaaha ila allah kamaa dakarahu bukhaariyu sida bukhaari sheegay baabka waxaa ku sugan tafsiru laa ilaha ila allah tafsiiru laa ilaha illa allahu ma ahan in carabka looga dhawaaqo ee waa in lagu dhawaaqo allahna keligiis la caabudo shirkigana laga fogaado oo la inkiro baabkoo dhan a masladaas laga qaadana masalada koob iyo tobnayda fadiilatu man waa qof fadiiladiisa salima ka nabadgalay min ashirki qofka shirki ka nabadgalay fadliga uu leey oo fadligaas halkee laga qaatay ee waxa laga qaatay man laqiya allah laa yushriku bihi shayan dakhala aljanna jannuba leey fadiilada ka weyn maxay tafiiri janna haddaad gashana ilaahay raalli ka ahday qofan alla raalli ka aynu janno ma galo wax ilaahi weyna addoommadiisa siiyana raalliahanshadiisa u weyn wax la ebo ma jiraan wallahu subxaana wa tacaala aclam sal allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed